بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اثنى عشر نقيبا وحان كل حجرني بيعة العقبة الثانية heshiiskii iyo cahdigii nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ay la galayeen reer madiina oo awsii khasraj ka koobnaa ayaan ku dhex jirnay kasoo hadalkiisii waxaan soo aragnay in nebiga calayhi salaatu wasalaam ay beeco la galeen caqdi iyo heshiis ay la galeen inayna kula heshiiyeen qodobadii uu shiikhu noo soo sheegay alla keliyaho la caabudo subxaanahu watacaala oo shirki loo samaynin nebigu la ateeco asamcu waaaca in maaragtay fi lcusri walyusri jidka ilaahay xoolaha lagu bixiyo alamru bilmacruuf annahyi cani lmunkar inaanan diinka ilaahay qof ku dagaalay dartii aadan uga tegin in nebiga loo gargaaro calayhi salaatu wasalaam oo la manciyo naftiisa sida ay naftooda iyo maaragtay caruurtooda iyo dumarkooda ay u ilaalinayaan inaysan dadka wulaatul umuurka la yidhaahdo arrimahooda aysan kula doodin arrimahaas baan soo aragnay beecadana inuu nebiyulaahi moxamed la galay raggana uu kula beectamay gacanta ay isqaadeen oo gacanta isgeliyeen ayaynu aragnay dumarkiina inay hadal keliya beecadoodu ay ahayd arrimahaas ayaanu soo aragnay markaa kadib darsigeenna waxaan arki doonnaa wuxuu nebigu ka codsanayaa maadaama dadku tiro badan yihiin oo haddaba dadka la joogo beecada la galay dhowr iyo toddobaatan ay yihiin in nebiga calayhi salaatu wasalaam loo soo saaro labiyo toban nin oo mas-uuliinah oo dadkaasi yacni kaaba qabiillo u ah oo ayaga lagala xidhiiro nebiguna muslimiinta dhan oo isaguna kafiil ka noqdo arrimahaas ayuu codsaday markaasay labiiyo toban nin bay u soo saareen sagaal ay khasraj tahay saddexna ay ows yihiin ayay u soo saareen labiyo tobankaas buuna nebiga ansaar madax uga dhigay oo yidhi maaragtay idinka kafiil iyo wakalo iga ah sidaas ayay maaragtay ku tageen waxaan arki doonnaa marka markii nebiga calayhi salaatu wasalaam beecadaas uu la galay oo ay dhammaystirmatay shaydaan shaydaanuljinni la yidhaahdo ayaa marka kashifi doono oo arrintaasi yacni maaragtay qaylinayo oo maqashiin doono quraysh iyo waxa lamidka ah shayaadiintii kaloo mushrikiinta ahaa ayuu warkoodii u gudbin doonaa iyadana waxba kama socon doonaan waan arki doonaa biidn illahi tacaala uma waxaa ku xigi doonto hijradii dadka muslimiinta ay hijroodaan oo madiine ay u hijroodaan kabacdi markay ogaadeen muslimiinta badankeed inay hijroodeen oo madiine ay aadeen yay marka mushrikiintii nebigana ay dareensan yihiin inuu ka daba tegi doono yay waxay arkeen khatar weyn inay kusoo wajahan tahay haddii nebigana uu ka daba tago oo muslimiintii daar ay ku aamin naftooda iyo maalkooda ku ammaan helaan ay helaan berri inay ayaga muhadadiin noqonayaan marka si aysan dhulkooda muhadad ugu noqonin inayba nebiga ka takhallusaan calayhi salaatu wasalaam intuusan mamaka ka bixin mu'aamaradaasoo shaydaan uu kasoo qaybgeli doono ayaan arki doonaa oo shiikh dhulkaa najdi ka yimid isku suuraddiis isku soo ekaysiiyo jalsadaana uu ka qayb qaadan doono iyo allah subxaana wa tacaala sida kaydkooda iyo makriga ay rabeen nebiga inay kaga takhallusaan oo uu ilaahay u buriyey kaydkoodii hagartoodii arrimahaas ayaan darsigeennu ku arki doonnaa uma hijradii nebiga uu hijrooday iyo qaabka u hijrooday baan arki doonnaa biidn illahi tacaala musanifka marka wuxuu cunwaankan ka dhigay itnaa cashara naqiiban labiyo toban hogaamiye wey naqiibka asal ahaan yani waxaa la yidhahdaa waa cariifu lqowm ninka jiifka la yidhaahdo oo dadka cumdaha la yidhaahdo oo hadda la isticmaalo yani ninka waa cumdat lbaled baa la yidhaahdaa ama waa jiifkii magaalada ama maaragtay kaasaa la yidhah waa un nabadoon ninka nabadoonka soomaalida ay dhahaan iyo hogaamiye iyo hadba wixii la yidhaahdo naqiibka taasaa loo jeedaa weeyaan labiyo tobankii uu nebigu codsaday buu nooga warramayaa wa bacda albaycati caqdigii iyo heshiiskii markuu dhacay dabadeed yuu talaba rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka alla wuxuu ka dalbay oo ka doonay minhu muslimiintii wuxuu ka dalbay oo ansaar ahayd owsi khasraj ayuu wuxuu ka dalbay an yukhrijuu inay soo saaraan inay cashara naqiiba labiyo toban mas-uul oo yakuunuuna calayhim ayaga madax u noqonayo yacni madax u noqonayo dushooda madax ka noqonayo labiyo tobankaas qof oo odayaal ahoo nabadoonna ihi in loo soo saaro wayakfuluuna almas-uuliyata canhum oo markaana kafaalo qaado mas-uuliyaddii ay dadkoodii ka mas-uul ahaay ka noqon lahaayeen ay ayagu kafaaladeeda ay yeeshaan labayo tobanka in loo soo saara buu ka dalbay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo labayo tobankaasna madax u yihiin wixii ayaga laga rabana kafiil ka noqdo oo mas-uuliyaddoodii ayaga ay saaran tahay fa akhrajuu markaase waxay soo saareen muslimiintii reer madiina tiscatan min alkhasraji sagaal oo qabiilada khasraj ka mid ah iyo wa alaaatan min alawsi saddex qabiilada aws ka mid ah ayay soo saareen marka waa labayo toban nin weeyaan amaa min alkhasraji sagaalka reer khasraj ka midihi magacyahoodu noo tirinay iyo saddexda awsba fahum kuwaasi sagaalka oo reer khasraj ka midihi waxa weeye sacd ibnu cubaada ibnu daylam waa ninka koobaad oo ra'iiskii khasraj madaxda u ahaa ah ka labaad waa ascad ibnu zuraara ibnu cadas ka saddexaad waa sacd ibn rabiic ibn camr kan afraad waxa weeye cabdullaahi ibnu rawaxa ibnu haclaba kan shanaad waxa weeye raafic ibnu malik ibn alcajlaan kan shanaad waxa weeye albara ibnu macruur ibnu sakhr kan toddobaad waxa weeye cabdulaahi ibnu camr ibni xaraam oo aad garanaysaan jaabir aabihii ah waxa weeye midka sideedaad waa cubaadat ibnu saamit ibnu qays kan sagaalaad oo reer khasraj ugu dambeeyo sagaalka oo madaxda ahi almundir ibnu camr ibnu khunays sagaalkaas khasraj bay ka mid yihiin oo nebiga loo soo saaray wa amaa min alawsi qabiilada aws la yidhaahdo saddexdii laga soo saarayna fa hum usayd ibnu xudayr ibnu samaak usayd ibnu xudayr iyo sacad ibnu khaytama ibn alxaarif iyo rifaacata ibni cabdilmundir ibni zubayr saddexdaas waqiila waxaa kaloo la yidhaahdaa rifaaco bedelkiisa abulhaytham ibnu tayhaan isagana waa la yidhaahdaa labadaasay isku bedelaan marka midkood unbau ahaa marka labiyo tobankaas ayaa nebiga loo soo saaray inay nuqabo noqdaan oo madaxa ay u noqdaan ansaartii reer madiine ahayd inay ayaga mas-uuliyaddooda qaadaan falamaa tama ikhtiyaaruhum markuu falamaa tama markuu dhammaystirmay ikhtiyaaruhum doorashadoodii ay doorteen labiyo tobankaa lasoo dooray ay dhammaystirmatay yuqaala lahum rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka alla wuxuu yidhi oo ayaga ku yidhi wey ansaartii buu ku yidhi antum calaa qawmikum bima fiihim kufalaau ka kafaalati alxawaariyiina liciisa bni maryam wa ana kafiilun calaa qawmii hadalkaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam antum idinku waxaad tihiin kufalaau ay wukalaau kuwa wakiilla ah baad tihiin calaa qawmikum dadkiinaad wakiillo ka tihiin aad ka tihiin bimaa fiihi maca maa fiihi wax alla wixii dhexdooda ahaadayba idinka unbaa mas-uuliyaddooda idin saaran tahay wy qoomkaa noocuu doonaba ha noqdee ree ansaar oo ree madiina ihi labayo tobankii naasa ka mas-uula wey ka kafaalati alxawaariyiina xawaariyiintii kafaalaqaadkoodii oo dadkooda ay u kafaalo qaadeen lciisa bni maryam nabiyulaahi ciisa oo ina maryam ma aha xawaariyiinta dadkoodiibay mas-uul uga ahaayeen anigana sidaasaad mas-uul iiga tihiin dadkiinnii wey idinkaa wakiille iiga ah wey wa ana aniguna kafiilun baan ahay mid kafiiloo wakiil ah baan ahay calaa qawmii yacni almuslimiina buu ujeeda calaa qawmida waa muslimiinta u weeyaan muslimiintan anigana wakiil idinkaga ahay dhammaantood weeyaan sidaas qaaluu markaas waxay yidhaahdeen markuu nebiga intaa u sheegay nacan bay dheheen annagana dadkaasaan kafiil kaaga nahay oo waxaan kuu noqonaynaa sida xawaariyiintii nabiyulaahi ciise oo kale ayaan adna qoomka kaaga noqonaynaa weyaan adigana muslimiinta caamatan baad wakiil u tahay weyaan way ka aqbaleen haadihi hiya baycatu alcaqabati ahaaniya taasi waxa weeye haadihi midani hiya ayadu jamratulcaqaba agteeda heshiiskii lagu galay ee labaad iyo cahdigii nabiyulaahi moxamed iyo reer madiine ay galeen weeyaan arrinta hadda ka soo hadalnay markaasuu sheikhu wuxuu leeyahay arrintani inay ahayd yacni isbeddel run ah oo cusub oo dhacay inuu ahaa oo taariikhda majraheediiba beddelay socodkeedii qaabku u socotay beddelay inuu yahay buu marka caqdigaas noo sheegi doonaa وkaanت xaqا أcظma baycaة وأhmha fي xayaaةi الrasuuli salى الlahu عalيه alي waslm wa kaanat baycaة اlcaqba الثaaniya waxay ahayd xaqan dhabnimo acdama baycatin beeca midda ugu weynin badan bay ahayd wa ahamahaa uguna muhiimsanayd fii xayaati rasuuli sala allahu alay wasalam nebiga noloshiisii inta uu noolaa beeca aad iyo aad u qiimo badan bay ahayd waqtigaas wixii ka horreeyey tanaa ka muhiimsanayd waa arrin weyn wey taasoo taayara biha uu la doorsoomay majra alaxdaai yacni dhacdooyinkii iyo xaaladihii wixii dhici jiray socodkoodii dhammaa ou isbedelay wa taxawala ou ware yani doorsoomay ou isbedelay khadu taariikhi taariikhda khadkeeda ay ku socotayna ay iska bedeshay taxwiil uu ku dhacoo laga ka wareegtay sidii hore yacni islaamkii inuu cisoobay oo magaalo kale uu gaaray awal maka keliya muslimiinta lagu cayrcayrsanayy oo nebiga lagu cayrcayrsanayy laakiin maanta inay nusro heleen oo khadkii taariikhdoodanna u isbedelay diyaar ay muslimiintu yeesheen dad muslimiinoo nebiga difaacayana ay maaragtay ilaahay uu diyaariyey nebiguna uu hijroonayo salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka taariikhdii namadkii iyo khadkii ay ku socoto dhan ayay maaragtay beecadaani bedeshay weeyaan waa arin aad iyo aad u qiimo leh weeyaan walamaa tamat ilbaycatu baycadii markay dhammaystirmatay iyo cahdigii wakaada annaasu dadkiina ay sigeen yanfuduuna inay kacaan oy ka istaagaan oo kala tagaan yani wakaada annaasu yatafaraquun inay fadhiga ka kacaan oo kala tagaan markii ay dooneen oo ay sigeen inay istaagaan ba iktashafahaa axadu shayaaiini shayaadiinul jinniga mid ka mid a ah ayaa arrintani ikhtishaafay oo ogaaday warkeedii ogaaday weeyaan markaasuu kashifay oo ummaddii maaragtay amarkeedii u waadixiyey weeyaan iktashafaha axadu shayaaiin yacni kashafa amra aljalsati wey jalsadii sirta ahayd oo saxaabadan ay raggii ka soo dhuunteenoo gooni ay kula ballameen nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa kashifay shaydaanul oo meesha maaragtay arrintan maqlayay yaa kashifa arrintaas wasaaxa markaasuu shaydaankii qayliyey bianfadi sawtin yacni wuxuu qayliyey sawd midka ugu dheer oo ugu fogaanshaha badan ugu fulidda badan sumica qatu weligii la maqlay sawd la maqla kii ugu dhirka badnaa ayuu shaydaanka ku dhawaaqay qayliyey markaasuu wuxuu yidhi yaa ahla alakhaashibi aniga saas ii qoraya akhaashida soo idiin qoraya laakiin ibnu hishaamka wuxuu qoraya yaa ahla aljabaajibi hadalkaasuu qoraya aljabaajib alakhaashib kulli waxaa loo jeeda almanaasil dadkii guryaha deganaayo buu odhanaya meeshaan dadkii deganaayo wey manaasilshaan iyo guryaha dadkii deganaayo hal lakum min muxammadin wasubaati maca hal lakum ma idiin sugnaatay inaad iska qabataan wey min muxamadin muxamed iyo wasubaati kuwii leexday oo macahu isaga la jiray idinkay idiin tashadeene danmi idinkugu jirtaa inaad iska qabataan weeyaan laakiin ibni hishaamka hallaku meesha muxamed uu yidhi caaybuu shaydaanku ka dhigayo mushrikiinta waxay nebiga ku magacaabi jireen ayuu ku magacaabay wuxuu leeyahy ibnu hishaam yaa ahla aljabaajibi hal lakum min mudammimin wasubaati macahu buu nabige mudamim u aqoon jireen mid la ceebeeyey marka taasoo kale ayay u jeedaan weeyaan wayna nabigeenu ku tanqiisinayaan muxamed iyo dadkii xaqa ka leexday oo raacay danimayda kugu sugan tahay inaad iska qabataan weeyaan markaasuu shaydaankii hadalka asigoo sii wata wuxuu yidhi qad ijtamacuu calaa xarbikum muxamed iyo dadkii raacay waxay u kulmeen dagaalkiina idinka laydinla dagaalamo marka arrintaa markuu qayliyo oo ummaddu wada maqashay faqaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam nebiga shaydaanljinni inuu yahay buu ogaaday markaasuu faqaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi amaa wallaahi allah baan ku dhaartay yaa caduw allah alla cadowgiisiiyow la atafaraqanna laka waan kuu soo faaruq noqon waan kuusoo faaruq noqonayaa wey adaan kuusoo firaaqoobaya markaasuu wa amarahum nabigu wuxuu amray raggii la joogayo ansaarta ahaa an yanfaduu ay an yatafaraquu inay tagaan oy istaagaanoo kala tagaan mid walba uu aado ilaa rixaalihim guryahoodii meeshay deganaayeen inay aadaan nin walba meesha uu deganaa inuu aado mina uu ka deganaa farajacuu way noqdeen wanaamuu wayna hurdeen xataa asbaxuu ilaa ay waa waabariistaan raggii mushrikiinta ahaa way jiifaan iyaguna nabigii la soo shireen ninnin waa kuwii u siibtay u baxay ninninay usoo noqdeen ayadoon la ogeyn nin walba meeshiisuu seexday mushrikiintii waxay u haystaan rag un xaajo u baxay qof qof baa loo soo galay nin walba marka gurigiis meeshii ou deganaa ayuu seexday ilaa waaga u baryo mushrikiintii reer madiina oo raggaa la deganaa waxay ogyihiin raggan inay xalayba la joogeen bay u haystaan leanna waagii baa waa isla jiifteen waagiina waa u wada baryey intaasay ogaayeen wa sabaaxan aroortii markii la gaaray jaaءat qurayshu ila shaydaanka warkiisii baa gaaray qaylidii shaydaanka ee quraysh gaartay wa sabaaxan jaaءat qurayshun quraysh baa timid waktigii subaxnimadii ilaa khiyaami ahli yariba ahli yarib khaymadihii ay deganaayeen iyo manaasishoodii ayay yimaadeen meeshii ay deganaayeen baa qurayshu timid odayaashoodii baa yimid maxayna u imaanayaan liyuqadimu lixtijaaja ilayhi liyuqadimu lixtijaaja ilayhi inay liyuqadimuu inay soo gudbiyaan alixtijaaja yani eed sheegasho iyo maaragtay ay ka doodayaan ilayhim ayaga ay eed u sheeganayaan oy leeyihiin yani waxa weeye rag idinkaidin ka mid a ah ayaa moxamed xalay la shiray oo la sheekaystay oo doonaya annaga dagaalkeena in nala nalala dagaalamo ku soo heshiiyeen hadalkaasay u sheegeen faqaala lmushrikuuna mushrikiintan hadda laga hadlayo waa mushrikiintii mushrikiintii madiine ka timid wey oo ree maaragtay ree yafrib ahaa ee muslimiintan la deganaa weeyaan mushrikiintii oo madiine ka yimaadeen baa waxay yidhaahdeen haadaa khabarun baatil waa hadal baatilahoon waxba ka jirin wey warkan idin soo gaarin war wax ka jiraahi ma aha maa kaana min shayin waxba ma aha wax jiray ma jiraan wax shay ahoo dhacay oo warka aad sheegaysaana lama arka bay yidhaahdeen markii ayaga shakwadii usoo iyo eed sheegadkii iyo sidaa uga jawaabay wasakata almuslimuuna muslimiintii reer madiina oo xalay nebiga la soo shiray oo arrinkaa ogaa warka uu shaydaanku sheegay inuu run yahay garanayana markay mushrikiintii nimankii quraysh ku radiyeen hadalkaas way aamuseen waa u aamuseen muslimiintii shilay ka yidhahdeen wasakata almuslimuuna muslimiintiina waa aamuseen markii ay odayaashii mushrikiinta ahaa ree madiina mushrikiintii reer quraysh ay la hadleen fasadaqat qurayshun almushrikiina ilaa ayaga shirkiga ka dhaxeeye quraysh madaxdoodii mushrikiinta ahaa waxay rumaysay ay u rumeeyeen almushrikiina mushrikiintii bay warkoodu rumeeyeen haddaabaad idinka tidhaahdeen wax jiraahi ma jiro oo cid jirtay lama arko waa idinka rumaysan nabi yidhaaheen warajacuu way noqdeen reer quraysh khaa'ibiina ayagoo kuwo hongoobay ah oo waxay haystaan aan la arag ay warkay rabeen aanan gaarin ayay laabteen weeyaan muddo markii la joogo marka isla markiiba warkii haddana xaqiiqou la noqday markaas wuxuu leeyahy wa akhiiran yacni ugu dambayntii ta'akada ladaa qurayshin quraysh agteeda waxaa yacni xoogaystay oo dhaboobay oo dhab noqday ana alkhabara warkii shaydaanka xaggiisa ay ka maqleen shaydaanuljinnigii saxiixun inuu mid runayahay yahay warkiibay maqleen cid walbaa sheegayso warkaas inay maqleen warkaa marka inuu run yahay baa agtoodii xaqiiqooday oo dhabowday weyaan mar haddii sidaa tahay dadkii reer madiinana xajkoodii markuu dhammaaday bay laabteen madiine inay u noqdaan bay rabaan markaasuu sheikhu wuxuu leeyahay fa asraca fursaanuhum markuu warkii u dhaboobay iyo fa asraca ay degdegeen fursaanuhum raggoodii fardaha ku dagaalamayay fardafuulka iyo qiinay ayagoo fardahoodii wato ayay waxay u degdegeen waa reer quraysh wey fii talabi ahli yafriba madiine dadkeedii soo xajiyey inay yacni dadkoodii dalbaan oy raadiyaan oy cadaabaan bay doonayaan markaas wuxuu leeyahay fa adrakuu waxay ka daba tageen oy haleeleen sacad ibnu cubaada iyo mundar ibni camrin oo sii socdo dhanka madiina u rartay inay baxaan rabo ayay ka daba tageen waxayna uga daba tageen cinda adaakhir meesha adaakhir la yidhaahdo agteeday uga daba tageen yacni adaakhir waxaa la yidhaahdaa waa mawdicun qurba maka meel maka u dhowan aada uga fogeyn ayay uga daba tageen ayagoo fardo watay ka daba tageen wuxuu leeyahay marka shiikha fa ama almundir mundir ibni camrin ninka la yidhaahdaa ajaza qwma haraba faacjaza alqawma dadkii buu cajsi geliyey haraban orod buu ku cajsi geliyey waa gaari waaye yani waa ka daba tegey si kasta yeela waa qaban waaye waa ka baxsaday wey yani ninay gaarayaan ma uusan ahayn wa ama sacdun sacd ibnu cubaada oo sayid lkhasraj ahaana faahaduuhu way qabteen isaga way ka daba tageen wiilashii quraysh baa soo qabtay warabatuuhu way xireen yani gacmihii bay ka xirxireen wa darabuuhu way garaaceen wa juruu shacrahu tintiisana waa ay jiideen xataa adkhaluuhu maka ilaa ay maka geeyaane geliyaan yay xagga adaakhir bay kala uga daba tageen markaasay soo qabteen isagoo soo xirxireen ay soo garaaceen oo timaha ay ka jiidayaan ayay maka soo dhexgeliyeen u ku cadaabaane dilaan ay doonayaan fakhallasahu waalxaari ibnu xarbin labadaa nin oo midna la yidhahdo mutcam ibnu cadiyin midna la yidhaahda xaari ibnu xarbin oo rag ganacsato ahaa sacd ibnu cubaadana yaqiinay oo markay madiino ay ila markay shaam tijaaradooda ganacsigooda u socdo madiinay mari jireen markay maka ka tagaan reer quraysh ganacsigooda markay ninkii u gudbin jiray oo ilaa shaam nabadgelyo ay ku tagaan ay ku soo noqdaan ka shaqayn jira buu sacad ahaa markaase waxay yidhaahdeen labadoodii fakhallasahu sacad waxaa ka soo daayey oo nimankii ka soo fakiyey haystay almutcam ibni cadiyin ninka mutcam ibni cadiyi la yidhaahdo iyo walxaaris ibni xarbin labadaa ninaa ka soo fakiyey oo ka soo daayey cadaabkii iyo dilkii ay ku hayeen sababta marka uga soo daayeen buu sheegi id kaana yujiiru lahumaa qawaafilahumaa bilmadiina id yani maxaa yeelay kaana wuxuu ahaa sacd ibnu cubaada wey yujiiru mid badbaadiye buu ahaa lahumaa mucam ibna cadiyin mucim ibni cadiyin iyo xaarid ibni xarbin ayuu u badbaadin jiray qawaafilahumaa tijaaradooda iyo owrtooda socoto safaraydooda bilmadiinati madiine ayuu ugu badbaadin jiray marka sidaa darteed bay marka ugala hadleen nimankan kasoo fakiyeen maadaama axsaan hore uu samayn jiray nimankii ree ansaar oo markaa sii socday oo xajkii dhammaystay markay maqleen labadaa nin nin mundirna waa baxsaday sacad oo odagii ahaana waa la garaacayo waa la celiyey bay waxay markay isdiyaariyeen inay dagaalamaan oo kusoo rogaal celiyeen maka oo reer maka ay soo weeraraan si ay sacad uga soo fujistaan ayay ku diyaargaroobeen markaasaa sacad ka hor yimid markay sacad arkeenna dagaalkoodii waa iska joojiyeen wey wa araada alansaaru ansaaru waxay dooneen an yakuruu inay rogaal celiyaan ilaa makata maka ay ku rogaal celiyaan markay dooneen id waktigaasi alaca calayhim waxaaba ku soo baxayba sacdun sacd ibnu cubaada soo baxay qaadiman isagoo yani soo laabanaya ayagu usoo noqday oo xaggooda soo gelaya isagoo ah ayayba arkeen mar hadday sacad arkeen waa iska daayeen marka weerarkii iyo dagaalkii ay qaadi lahaayeen fare ay ka qaadeen faraxaluu markaasay rarteen ilmadiinati madiine ayay u rirteen saalimiina ayagoo kuwa badbaaday oo nabad qabo iyagoo bad qababay yani aka halka u laabteen weyaan halkaas marka yani saxaabadii oo nebiga heshiiska la soo galay baycat alcaqaba athaniya madiine bay ku laabteen ayagoo badbaado qabo beecadiina soo galay haddaba marka muslimiintii markii beecada ay dhacday waxay bilaabeen marka inay isdiyaar gareeyaan oo hijradii ay u hijroodaan madiina inay u hijroodaan hijratu lmuslimiina ila almadiina muslimiinta hijradoodii ay aadayeen iyo aaditaankoodii ila almadiinati madiine ay u hijroodaan oo aadaan sheekhu marka wuxuu leeyahay bacda hadihi albayca beecadaas baycat alcaqabati athaaniya heshiiskii labaad oo nebiga lala galay yacni gadaasheeda bada'at waxaa bilaabatay hijratu caamati almuslimiina ila almadiina muslimiinta badankood hijradoodii ay aadaan ila almadiinati madiine ay aadaan ayaa bilaabatay kolkaasi baynamaa kaana baynamaa kaana markii uu ahaa bacdu saxaabati saxaabada qaarkeed qad haajara qablaha beecadan ka hor horteed kuwa hijrooda iyadoo ay jirto laakiin caamatu lmuslimiin ayaa intoodii badnad markii inay hijroodaan doonayo wey iyadoo ay jirtay dad muslimiinta ka mid ah oo intaanan heshiiskan dhicin ka hor madiino u hijrooday ay jireen waqad uriya rasuulu llahi sal allahu alay wasalam daara hijrat lmuslimiina wa ahbarahum biha waqad uriya nabiga waa la tusay calayhi salaatu wasalaam waqad uriya waa la tusay rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka alle ayaa waxaa la tusay oo ru'yo lagu tusay wey uriya fi lmanaami wey ruya lagu tusay daara hijrati lmuslimiin muslimiinta daartoodii ay u hijroonayeen ayaa ru'yo lagu tusay wa ahbarahum nabigana wou u sheegay intaynan hijroonin biha ru'yadaas u sheegay daartoodii biha bidaarihim bidaari hijratihim ayuu nabiguna u sheegay intaynan hijroonin ayuu u sheegay markii ru'yada lagu tusay daartay u hijroonayaan midda ay tahay qaala markaasu wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabada meeshay u hijroon lahaayeen iyo magaaladay aadi lahaayeen u sheegayaba wuxuu yidhi ra'aytu annii uhaajiru min makkata ilaa ardin bihaa naklun fadahaba wahalii ay dannii ila alyamaamati aw hajara faidaa hiya almadiinatu yafrib wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay oo hurdadii aan ku arkay wey annii aniga oo uhaajiru aadaya u hijroonayo anoo hijroonayo min maka maka ka tegayo ilaa ardin dhul aadayo ardada magaalo kale magaaladaasoo biha ay fiiha dhexdeeda uu ku sugan yahay naklun timir magaalo timir badan geedo timira leh anoo u hijroonayo markaa maka ka tegay ayaan arkay oo ru'yo ku arkay marka fadahaba wahabii ay fadahaba dannii wey malahaygii marka wuxuu ku tegay aaday waxaan u maleeyey wey ila alyamaama inuu yahay magaalada yamaamo la yiraahdo inay tahay baan u qaato ow hajara ama magaalada hajare la yidhaahdo taasaa labadaas magaalo ayaa midkood u qaatay buu yidhi mar haddii magaalo oo dhulgada geedo badan oo geetimir badan uu ka baxayo waxa weeye waxaan u qaatay in ru'yada laigu tusay labadaa magaalo midood fa idaa hiya waaba ayadoo markiiba daari hijrati ay noqotay almadiinatu madiine ah yaribu ah magaalada yarib la yidhaahdana ah weyaan yarib weyaan waa madiina yay markaa ru'yadeedii noqotay buu marka yamaama waxaa la yidhaahdaa yani waxa weeye waa meel xijaaz sharqigeeda iyo barigeeda ku taallo weeyaan marka madiinadeedana waxaa la yidhaha magaalada lagu yaqiinay xajrulyamaama baa la dhihi jiray xajrulyamaama ayaa la yidhaahdaa waa meel maka bariga kaga aadan ilaa waxay dhahaan yani lix iyo toban marxalo ayaa yani bay u jirtaabay saasay yidhaahdaan dhankaasay maka ka xigtaa wey taasaan u maleeye buy hajara meesha la yidhaahdana hajarada laba macno laba magaalaba waa lagu sheegaa waxaa la yidhaahdaa hajara wa ismu baladin macruufin bilbaxrayn magaalo lagu yaqaano oo macruuf ku ah hajara macruufka ahoo baxrayn magaalada dalka la yidhahdo ku taallo waa la yidhaahdaa waxaa kaloo lagu magacaabaa hajara mid madiine agteeda ku taallo yacni qaryatun min qura almadiina madiine qaryooyinka tuulooyinka u dhow dhow ka mid ah waana midda loo nisbeeyo qilaalulhajara la yidhaahdo yacni maaragtay dharyaha waaweyn iyo geedaha ashuumada waaweyn meesha lagu sameeyo loo nisbeeyo weeyaan sidaas waxaa ku fasiraya ibn اlahir yani kitaabkiisa annihaaya fi gariib اlxadiid wاlahar ayuu sidaa labadaasba hajara iyo markuu tilmaamayo iyo iyo yamaama mawaadicdaasuu ku sheegaa weeyaan halkaas ayaan u maleeyey laakiin madiine ay noqotay xadiidkaasna bukhaari iyo muslim waa soo saareen xadiidka bukhaari iyo muslimba way wariyaan wa fii riwaayatin riwaayo kalea waxay ahayd uriitu waxaa la itusay daara hijratikum magaaladii aada u hijroon lahaydeen ayaa la itusay waa la itusay sabikatan ayadoo a ah mid caraseelo ah weeyaan midaan dhul cusba leh ayaa la yidhaahdaa sabikhada ardu sabikha la yidhaahdaa dhulka caraseelada la yidhaahdo oon yani maaragtay wada dhanaanka ahoo oo geedaha yararkaa ka baxaan laa geeda waaweyn ayna ka bixi karin kaabaa la yidhaahdaa oo bayna dahraaney xaratayni laba dhagax shiil madow dhexdeeda ahaatay magaaladaas wey waa magaalo marka ugu horeyso baashaas yani carraseelada la yidhaahdo oo cusbada ah dhulkeeda ou yahay marka labaad waxay u dhaxaysaa laba dhagax shiil madow la yidhaahdo oo xaratayn la yidhahdo bay dhexdeeda ku taalla dhagxaantan madmadow oo dhulka iyada dham wada dhagaxa bay dhexdeeda magaaladaasi ku taallaa buy fa imaa an yakuuna inuu noqdo marka hajara inuu magaalada hajara la yidhaahdo oo min qura madiina ka mid ah inay tahay aw yariba ama yarib lafteeda oo madiinadii lafteedii inay tahay labada unbay mid tahay weyaan saasay riwaayada kalena leedahay w marka way isdiyaariyeen inay hijroodaan dadkii hijrooday qaybo ka mid a ayuu noo sheegay oo hal hal ou noogu tirinaya sheikha arki doono wa walu man dad kuwa ugu horeeyey haajara hijroodo madiine aaday abu salamata abu salama ninka la yidhahda almahzuumiyu oo reer bani makhzuuma ayuu ahaa yani oo ahaa zawju ummu salama ummu salama ninkeedii ahaa weeyaan ummu salamana waa taqaanaa markuu ninkaa dhintay abu salama markuu dhintay nabiyullaahi maxamedaa guursaday xaaskiisii ay noqotay weeyaan ummu salama ninkeedii hore ayaa hijrooday oo aaday qofka ugu horreeyo haajiray buu ahaa weeyaan kharaja wuu baxay abu salama maca zawjatihi xaaskiisii oo ummu salama ah iyo wabnihi wiilkiisii ayuu la safray labadaasuu la hijrooday markii uu la baxay famanacahaa qawmuhaa minhu famanacahaa umu salama oo xaaskiisii ahayd waxa u diiday oo ka reebay qawmuhaa dadkeedii ayaa minhu min abi salama abi salama ka reebay oo u diiday hijradii raaci maysidaydeen dadkood gabadha dadkeedii ayaa ka reebtay weyaan wantazaca yacni waxay siibteen aalu abi salama abisalama dadkiisii ahalkiisiina waxay ka reebteen way oy qaateen waladahu wiilkiisii ayay reebteen minhaa umu salamay ka reebteen weeyaan wiilkiina iyagana waxaa qaatay yani maaragtay dadkiisii baa ka reebtay maxaa soo haray marka abu salama keliyaha soo haray faintalaqa abu salama abu salama wuu tegey waxdahu keligii isagoo ah ayuu ila almadiinati madiine ayuu aaday weeyaan keligii baa madiine u xaaskiisii iyo wiilkiisii markii laga reebtayba keligiibaa hijrooday oo madiine aaday weyaan wadalika arinkaas markuu abu salama hijroonayaay qabla baycati alcaqaba beycadii nebiga uu la galo baycat alcaqaba aaniya gadaa yani horteeda ayay ahayd markuu hijrooday binaxwi sanatin hal sanowba kasii horeeyeyba sanad ka horbuuba hijrooday wey uma markaa kabacdi markuu abu salama muddo maqnaa atlaquu zawjatahu dadkeedii atlaquu way sii daayeen zawjatahu abusalama xaaskiisii oo umu salama ahna way sii daayeen farahay ka qaadeen bacda naxwi sanatin sano kadib wax u dhigmo oo kale qadarkeed ayay sii daayeen oo fasax ay fasax siiyeen yacni ay kama ayna hor istaagin inay hijrooto weeyaan hijradiibay u fasaxeen weeye kolkaasay falaaxiqat bihi ninkeediibay ka daba tagtay abu salama ay madiine ku haleeshay weeyaan wa haajara waxaa kaloo hijrooday bacda abi salama abu salama kadib markuu abu salama hijrooday kadib waxaa maka ka tegey caamir ibnu rabiica ninka caamir ibnu rabiica la yidhaahdo ayaa tegey wa zawjatuhu xaaskiisii oo leyla binta abi xafma gabadhaasoo magaceeda la yidhaahdo layla binta abi xafma oo xaaskiisii ahayd caamir ibnu rabiica ayay israaceen weeye labadoodii baa hijrooday waxaa kaloo hijrooday wa cabdullaahi ibni ummi maktuumin ninkaa saxaabiga ahoo indhoolaha ahaa baa isna hijrooday oo halka maka ka tegoo madiine aaday falamaa tamat ilbaycatu markii beycadii ay dhammaystirmatay oo heshiiskii nebiga uu reer madiine la galo ansaar ou la galay bay tataabaca almuslimuuna muslimiintii israacraaceen oo isdabagaleen fi lhijrati hijradiiba isku dabagaleen hijradiiba isku raacraaceen weya yacni aaday u wada hijroodeen weeyaan wa kaanuu laakiin waxay ahaayeen markay hijroonayaan yatasallaluuna kuwa siisiibto oo khufyatan qarsoodi kuwa u siibta bay ahaayeen yacni si calana oo caddaana uma ayna bixi jirine si sir ah oo qarsoodiya ayuu nin walbaba tartiib intuu isku diyaariyo iyuu hijradiisa aadi jiray maxayna u samaynayaan khashyata khashyata qurayshin cabsi darteed oo quraysh ay ka baqayaan daraaddeed ayay sidaa u yeeli jireen nin walba intuu farsamaysto si qarsoodiya iyo maka uga baxaayo madiine ku aada marka cumar bn khaaab laga reebo weeyaan xataa haajara cumar bn khaaabi ilaa uu cumar bn khaaab uu ka hijroodo fakharaja cumar wuu baxay calanan si cadaana uu baxay isma qarin wuxuu yidhi anigu waa hijroonaya weliba wataxadaa qurayshan qurayshow taxadi ku sameeyey yidhi bal ninkii ragahay ah soo dabagalo yan saasoo kale ninkii hijradeedu daba istaagi karo waa baxayaayo ogow ha layga daba yimaado ninka iga daba imaan karo taxadiyaa la yidhahdaa yani yaa yani ku dhiiran karo iga daba imaan karo wey saasoo kale buu ku yidhi falam yajtari axadun qofna kuma dhiiranin cala alwuquufi inuu hor istaago hor istaagid fii wajhi wajhiisa uu hor istaago cid ku dhiirantay lama arko weya si caddaana u baxay yaa isoo dabageli karo ninkii dan igalahoo kaalay buu yidhi kaal isoo dabagal cid ku dhiiranta marka la waayo waqadima almadiina madiine ayuu galay fii cishriina min asaxaaba keligiis ma tegine labaatan min asaxaabada ayuu watay markaasuu la galay madiine halkaasuu la aadayay wahaajara almuslimuuna muslimiintii way hijroodeen kulluhum dhammaantood ila lmadiinati madiina bay wada aadeen marka halkaa wixii reer maka oo dhan waa wada baxeen madiinay wada aadeen ilaa dad yar madiino waxaa u soo noqday man dad baa soo laabtay kaana biardi alxabasha dadkii markii hore yani alxabasha u hijrooday oo nebiga markii cadaabkii laga badiyey o dadkii muslimiinta cadaabka laga badiyey nebiga uu ku yidhi ordahayo ninkaa caadilkaa aada boqorka caadilka dhulkiisa taga dadkii markay maqleen inay muslimiintii daar heleen ayay xabasha ka soo noqdeen min ardi alxabasha ka soo noqdeen ila almadiina bay soo aadeenoo nebigii saxaabadiiba uga daba tageen way halkaasi saxaabadii uga daba tageen walam yabqa bimakkata maka kuma harin minhum muslimiinta xaggooda cid ku hartayba maba jirto ilaa abuu bakrin mooye wa caliyun cali mooye wa suhaybun suhayb ibnu sinaana mooye wa zayd ibnu xaarita dadkaas mooye iyo wa qaliilun in yaro min almustadcafiina kuwii taagta daraa ka mida aladiina kuwaasoo lam yaqdiruu aanan awoodi karaynin cala alhijrati hijro aanan awoodi karaynin intaas dadkaa yarka ah iyo afraadaas mooye muslimiintii kulligood waa wada hijroodeen xaggay kaleen weeyaan watajahaza abuu lilhijra abuu marka isna watajahaza wuxuu isku diyaariyey abuu bakrin sidiiq lilhijrati inuu asna madiine aado oo maka ka tago ayuu isku diyaariyey nebigaa marka maqla abubakr bakr inuu isdiyaarinayo faqaala rasuulu lah sal alay wasalam rasuulka allah marka wuxuu yidhi calaa rislik buu yidhi u kaadsa buu yidhi joog ha degdegin abubakaru fa innii aniga arjuu waxaan rajaynayaa an yu'dana lii in la ii idno yani hijradii in la ii idno ayaan rajo ka qabaaye ha tegin buu yidhi sug marka wuxuu rabaa inuu markaasi isagu haddii ilaahay u idno maxaa nebigu waxyibuu ku socon jiray iskama socon keligiis iskama socon jirin markii uun la idno unbuu tegi lahaa marka wuxuu rabaa marka abubakr inuu rafiiqiisa noqdo abubakr marka arrintii aad buu ugu farxay markuu sug yiri u kaadi ha degdegin aniga in la ii idna hijradii baa la arkaaye yo abubakr aada ugu farxay faqaala abu bakrin abubakr baa wuxuu yidhi wahal tarjuu dalika biabi anta buu yidhi wahal tarjuu ma rajaynaysaa nabiyullaahi maxamedow daalika idankaas oo hijro in laguu idno ma rajaad ka qabtaa biabii aabbahay mufdin anta mid lagugu furta ha ahaada adige yani aabbahay ha lagugu furtee ma adiga rajo miyaad ka qabtaa inaad tagto yani saasoo kale oo laguu idno miyaad rajo ka qabtaa qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi nacam haabuu yidhi rajaan ka qabaa in la ii idno wey abubakar markaas yani wuxuu diyaariyey wuxuu markaasi ku talagalay nebigii isagaba inuu safartaa sidii markii loo idno oo waktigii idanka dhaco wixii ay ku safri lahayn inuu diyaariyo buu marka bilaabay weyaan faxabasa wuxuu xabisay oo xiray abubakr faxabasa abubakrin abubakr wuxuu xabisay nafsahu naftiisabuu xabisay yani nafsahubuu xabisay calayhi nebiga dartiibuu u xabisay yani liajlihi wey nebiga daraaddiibuu u xabisay liyasxabahu inuu la saaxiibo oo safarka uu u raaco buu naftiisa u xabisay marka hore wey wacalafa markaasuu calfiyey oo maaragtay raashin siiyey wey raaxilatayni laba daabadood ayuu maaragtay wuxuu siiyey oo asagii nebigu ay raaci lahaayeen gaadiidkii ayuu calfiye calaf siiyey cawskii wixii lamidkau siiyey labadaa raaxilo oo kaanata cindahu agtiisa ahayd isagu uu lahaa wey laba gaadiid oo nebigii isagu ay raaci lahaayeen oo isagu lahaa ayuu diyaariyey oo calfinayo yani cunno sii siinayey wey wuxuu calfinayey wa calafa raaxilatayni waraqa samur geedka samurka samurka la yidhaahdo yani caleenta leh ayuu caleentiisa siinayey raaxilatayni buu siinayey oo kaanata cindahu ah geedkaas caleemahiisa ayuu siinaya weeyaan marka samura yani mufradkeedaa la yidhaahdaa markii la yidhaahdo samur la yidhaahdo waa geedahaas geedaho badan wey mufradkeedana samuratuna la yidhahdaa samurna waa lagu jamciyaa weyaan marka geedkaas ayuu caleentiisa siin jiray oo cala fiicano xooluhu ay markiiba ku cayilayaan ayuu abubakr diyaarinaya weyaan qurayshu fii daari nadwati wa qaraaruhum biqatli nabiyi sal allahu alayh wasalam weli nabiga lama idnin oo looma idnin inuu baxo laakiin rajow qabaa sidaa darteed buu abuubakarna diyaar garoobay oo si uu nabigu ula saaxiibo calayhi salaatu wasalaam safarka rafiiq ugula noqdo marka hadda meeshaan musanifku wuxuu noogu dhigay quraysh oo daaru nadwa meeshii ay dhisteen daarunadwadii ay ku shiri jireen oo qaraaraadka iyo go-aamada iyo dagaalada iyo guurka iyo wax walba ay ku samaysan jireen xafalaadka ay ku qabsan jireen fadhido oo ku shirayso si sir ah nebiga sidii looga takhallusi lahaa loo dili lahaa ayay u shirayaan qurayshun quraysh oo fii daari nadwati yani maaragtay naadiga daarunadwo la yidhaahda dhexdeeda ku sugnaa iyo wa qaraaruhum go-aankoodii biqatli nabiyi sala allahu calay wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam dilkiisii inay dilaan ay doonayaan ay qaraar iyo go-aansadeen arrintaas buu meesha noogu sheegi wa janna junuunu qurayshin lamaa ra'w ana almuslimiina wajaduu daara xifdin wamanaca wara'w fii hijratihim waijtimaacihim bilmadiinati khataran cala diinihim wakayaanihim watijaaratihim faijtamacuu fi daari nadwati sabaxa ywm khamiis wuxuu leeyahy musanifka wajanna waxaa waashay junuunu qurayshin quraysh waalidoodii baa sii waalatay waalidoodiiba waa sii waasheen weeyaan lamaa ra'w markay arkeen ana almuslimiina muslimiintii wajaduu inay heleen daara xifdin daar dhowrsan wa manacatin ilaashan oo cid ku soxaad oo ammaan ay ku helayaan inay helaan markay ogaadeen wara'ow ay arkeen fii hijratihim oy ra'yeeyeenay arkeen w fii hijratihim muslimiinta hijradoodii oo maka ay ka tagaan iyo waijtimaacuhum kulankoodii bilmadiinati madiine ay ku kulmaan ay u ra'yeeyeen u arkeen khataran khatar inuu yahay oo muxuu khatar ku yahay calaa diinihim calaa diini qurayshi quraysh diinteeda khatar ku yahay <clears throat> wa kayaanihim jiritaankoodii inuu khatar ku yahay wa tijaaratihim ganacsigoodii inuu khatar ku yahay ayay u arkeen ay ra'yeeyeen mar hadday muslimiintu halkaas kugu tagaan oo awood ay yeeshaan in diinkoodan oo diin shirkiga oo cibaadat lawthaana inaysan sii socon doonin oo khatar weyn ay ka hor imaanayso oo diinu tawxiid ay kor noqonayso jiritaankooda qoraysh ahaana inuu dhib muhadad noqonayo ammaankooda xataa magaaladooda lagu soo weerari karo hadday awood yeeshaan ganacsigoodii oo mari jiray madiine mari jiray markay shaam u socdaanoo meelahay ku noolaayeen ahaa yacni wakhtiga sayfka ay aadi jireen oo safartii labadii safaroo marna yaman ay aadi jireen marna shaam mid ka mid a ah inay meeshay mari jireen madiine ay tahay ayadana inay khatar tahay bay dareemeen markay arrintaa ogaadeen bay fajtamacuu kulmeen fii daari nadwati daartaas daarunadwa la yidhaahdo naadigoodii ahayd oy go'aamada ku gaari jireen bay ku shireen sabaaxa yowmi alkhamiisi maalin khamiisa subaxii ayay ku shir yani shir ku qaateen ku kulmeen alsaadisati walcishriina min shahri safar bisha safar lix iyo labaatankeedii ayayna shireen sanati sanata arbacata cashara min annubuwa sanadkii afariyo tobnaad markii nebiga lasoo diray laga soo bilaabo ayay halkaa fadhiisteen weyaan maxay ugu kulmeen daar nadwa liyadrusuu inay daraaseeyaan oo ay ka baaraan degaan khudatan yacni khito iyo taagtiig oo tufiidu faa'iidayso ay u faa'iidayso khudadaasi iyo arrinkaas muhiimka ah altakhallusa min hada alkhatari khatartan kusoo wajahan oo iyaga ka hor imaanayso sidii looga bixi lahaa looga takhallusi lahaa looga bixi lahaa sida yacni khuddo ku aadan si u daraaseeyaan oo dhinac walba uga fiiriyaan daraaddeed bayna u kulmeen khaasatan weliba si gooni ah ana saaxiba dacwati sala allahu calayh wali wasalam dacwadaa saaxibkeedii oo nabiyullaahi moxameda calayhi salaatu wasalaam weliba laa yazaalu weli inuusan ka zuulin fii makata maka uu ku dhex jiro uusan bixin yani haddoo kale aan ka hortegi karnaa maxamed hadduu u tago waa dhammaatayba inayani talo faraheenna way ka baxday marka si uunan ugu tegin madiino makuu noo joogaa weliba haddana wayukhshaa marka waxaa laga baqayaa bay yidhahdeen an yakhruja minha maka inuu ka baxo fii cashiyatin ow duxaaha galab ama barqadeedba inuu baxo midkood maalin ama galab ama si waxuu bixi karaa waqti unbuu bixi karaa waqad xadara alijtimaac marka jalsadii bay qabteen marka waqad xadara waxaa xaadiray oo yimid alijtimaaca kulankii quraysh odayaasheedii ay shirayeen wujuuhun odayaal oo baarisatun la yaqaano caan ah oo min saadaati qurayshin quraysh madaxdeedii ka mid ah yacni wujuuh waxaa loo jeeda raggii wujahada wujaha unnaasaa la yidhaha dadka dadka madaxda u ahaa weeyaan dadkaas oo quraysh oo la yaqaano caan ahoo muuqdo ayaa jalsadaas ka soo qayb galay waxadarahu aydan waxaa kaloo yimid oo jalsada iyo fadhigaa kasoo qayb galay ibliisu shaydaankii ibliis ahaa oo fii suurati shaykhin nin duqa ah suuraddii ku yimid duqaasoo jaliilin haybad ay ka muuqato weyn min ahli najdi reer najdina ka mid ah najdi inuu ka yimid isku tilmaamay bacda an ista'danahum markuu idan weydiista kadib shir baa meesha lagu hayaa baa layidhi odaygaasoo ninkaa weyn baanahay najdi baan ka imid marka shirki in layga qaybgeliyo ayaan doonayaa buu leey istidaan buu weydiistay weeyaan bacda an istacdanahum markuu ilan weydiisto dabadeed ayuu ka qaybgalay u ogolaadeen niqaashkii baa marka bilowday iyo doodii arrintii markii lasoo tarxiyey ayay nin walbaba ra'yi ku dhuftay ra'yigii lasoo jeediyaba shaydaanka wixii aan uu isleeyahay waa fashilmayaan waa joojiya waa ka hortaga ilaa ra'yiga ugu dambeeyo abujahal ou keeno ou ku waafaqo ou raaco weeyaan wa tulixat alqadiyatu arrintii ayaa lasoo tarxiyo lasoo bandhigay wixii laga hadli lahaa ayaa qadiyadiibaa lasoo bandhigay arrintii laga hadli lahaa cala almujtamiciina dadkii kulansanaa ayaa dushoodii lagu soo bandhigay fa qaala abulswad ninka abulswad la yidhaahdo ayaa wuxuu yidhi talada anigaa keeni moxamed sidii looga hortegi lahaa nukhrijuhu min ardina nukhrijuhu maxamed waan saaraynaa min ardina dhulkeenna oo maka ihi baan ka saaraynaa markuu naga tago wa nuslixu amrana annaga mar hadduu asaguna dhaafo iyo wixii uu akhrinayay iyo tawxiidkuu watay nagala tagaay annaga arrinkeenna markaa hagaajinayna annagaa hagaajisanayna walaa nubaalii mana u aabayeelayno ayna dahaba meeshuu doono meeshuu aadaba meeshuu doona ha aada shaqadeenna ma ah ama madiine ha aada meel kale ha aada say u taalla mar hadduu naga dhex baxo annaga arrinteedna maka ayaan hagaagsanaynaa bay yidhahdeen diinteenna marka saasaan qabaa buu yidhi in moxamed maka keliya aan iska saarno qaala shaykhu najdiyu shaydaankii oo shiikh reer najdiya iska soo dhigay ayaa hadalkaa mucaaradaynaya wuxuu ku yidhi innakum idinka buu yidhi qurayshay tarawna waxaad arkaysaan ood og tihiin xusna xadiidihi nebi maxamed sheekadiisa wanaageeda markuu hadlayo hadalkiisa wanaagiisa baad ogtay waa nin aada u hadal wanaagsan wey wa xalaawata maniqihi hadalkiisa macaankiisana waa taqaanaano ciddou la hadlo hore inay ka raacayso iyo wa halabatahu adkaanshihiisa uu ka qaalib noqonayo calaa quluubi rijaali ragga quluubtoodaba hadalkiisa uu ka qaalib noqonayo ciddii mar wax u sheegaba in qalbigiisa isbedelayso waad ogtihiinoo waad ka warqabtaan buui fa kharaja haddii uu baxo sida abulswad uu leeyahy magaalada ha laga saaro hadduu maxamed baxo falaa garwa ay falaa shaka waxaan shaki ku jirin an yaxulla inuu degi doono calaa xayin min alcarabi qabiilo oo carabta ka mida inuu ku degi doono markuu halkaa qabaa'ilka carabta a ah markaan saarno qabiil soo dhoweeye la weyn maaye markuu qabiil ku duldegana fatajtamicu xawlahu gaararkiisa marka ay kulmaan aljumuucu dad badan ay markaa agtiisa gaariyaalkiisa ku kulmaan oo la raaco markii ay dad badan la kulmaanna ou ciidan yeesho fayaakum markaas fayada'akum ou idinku istaago bihim yacni macahum wey isagoo dadkaa wata jumuucdii wata fii bilaadikum guryihiin bilaadiinna intuu idinkugu yimaado ou idinka idinka qaalib noqdo ou idinku istaago yani idin laayo weeyaan uma yafcalu markuu idinka adkaado uu sameeyo dakum idinka uu idinku sameey maa araada wuxuu doona marka uu idinka sameeyo mar haddii lagaa adkaado oo awoodda lagaa qabsado wixii doona lagugu samaynay marka si aysan taa u dhicin wuxuu leeyahay dabbiruu fiihi ra'yan hayra haada yacni wuxuu leeyahay dabbiruu dabbira oo ku fakara fiihi qad fii amri muxammadin nusakda qaar waxay qoraysaa yani maaragtay ra'uu ra'yiyeeya fiihi nebi moxamed sha'nigiisa ra'yan hayra haada tala aan midaan ahayn yani ra'yiyeeyo keena bay qorayeen saasuu leeyihi ama dabiruna waa la yidhahdaa iidan la imaada ra'yi kale kan ra'yi maaha wax soconaya maaha ninka haddaad saartaan ciidan ba u yeelan ciidanka markuu yeeshana barri waa laydin cid waa ninka hadalka la weyn mar berina waa idin qabsanaya sao doono idinka yeeliye bal talo kale keena kaasi ra'yi maahe markaasaa nin kaleo abulbukturi la yidhahdaa hadlayo qaala abulbukturi ninkaa abulbukturi la yidhaahdo baa wuxuu yidhi ixbisuuhu banaankayaa loo saarin maxamede ha la xabiso wa akhliquu yani xira oo daboola calayhi isaga albaaba albaabadiina ku xira albaabadii irdihii kusoo xira markaad guri gaysaan albaabadiisa u xiro halkaa ha ku jiro maxamed xabsigaa ha lagu hayo xataa yudrikuhu ilaa uu ka haleelo maa adrakahu wixii haleelay ashucaraaa dadkii gabyaaga ahaa oo qablahu isagoo ka horeeyey ilaa uu haleelo waxa haleelay oo min almowti dhimasho ah yacnii shaacir buu nabigii ka dhigay nin gabyaa ah sidii dadkii gabyaagaa u dhinteen oo kale ilaa uu uga dhinto u mowtka uga yimaado halkaa ha lagu hayo ha xabisnaado xabsiga ha ku jiro saasuu yidhaahda taladaasuu keena shaydaanka isna haddana waa mucaaraday oo ma soconaysa buuyi qaala shaykhu najdiyu sheekhii najdi ka yimid oo shaydaan ka ah ayaa wuxuu yidhi wallaahi buu yidhi ilaahay aan ku dhaarte lain xabastumuuhu haddii aada muxamed xirtaan ood xabistaan layakhrujunna wuu baxayaa oo baxayaa amruhu arrinkiisa warkiisaa baxayo ilaa asxaabihi dadkiisii saaxiibadii asxaabtiisiibuu u baxayaa oo dadkii raacay ah hum ayaguna yufadiluunahu muxamed waxay ka fadilaan oo ay ka jacayl badan yihiin cala alaabaa'i waalabnaa'i aabbayaasha iyo caruurta wiilasha ay dhaleen nebi maxamed ay ka jecel yihiin waa dadkii raacay oo muslimiinta ahaa weeye marka markay sidaa tahay fa awshakuu waxay u dhow yihiin marka an yafibuu inay boodaan calaykum idinku idinku soo boodaanoo weerar idinku soo qaadaan wayansicuuhu markaa muxamedna ay idinkala baxaan ay siibtaan minkum idinka ay idinka qaataan xabsiga intay yimaadaan ay kala soo baxaanoo ay muxamed la tagaan markay la tagaanna uma markaa kabacdi yukairuukum bihi muxamed ay idinku badiyaan ciidan badan ay samaystaan yani ay inta fara bataan ciidan badan ay yeeshaan xataa yaklibuu ilaa mar kale ay adkaadaan calaa amrikum amarkiina ay ka qaalib noqdaan oo idinka adkaadaan markuu ciidan badan yeesho idinsoo weeraroo laydinka adkaado arintaasaad dhacayso kolka fanduruu fiiriya fii gayri hada ara'yi ra'yigaan halla xabisa midaan ahayn bal hadda halla fiiriya buu leey taladaan ma soconayso maxaa yeele rag aad u jecel baa jiro oo xabsiga kala baxayo berina intay bataan bay idinsoo weerarayan waan idinka adkaan karaan qaala taaqiyatu abu jahlin abu jahl oo ninkii qooqay ahaa qooqaagii ahaa oo abu jahl dhihi jiray ayaa wuxuu yidhi ina lii fiihi ra'ya ina lii aniga waxaan leeyahay fiihi muxamed dhexdiisa waxaa iigu sugan ra'yan tala ayaan leeyahay ra'yi aragti baan ka leeyahay maa araakum idinmana arag idinka waqactum calayhi bacdu inaad arrinkaas ku dhacdeen ra'yigaa inaad la timaadeen oo midkiin oo ku hadlayna ma aanan arag ra'yi eednan idinku ku hadlin oo idna midkiin uusan ku dhicin ama xaggii aanan ka imanin ayaan aniga hayaa buu leeyahay cid ku hadasho aynan jirin waa maxay marka ra'yigaasi na'hudu min kuli qabiilatin fatan shaaban jaliidan nasiiban wasiita fiina wanucطii kula minhum sayfan saariman uma yacmaduuna ilayhi wayadribuunahu darbata rajuli waaxidi fayaqtuluuhu fayatafaraqu damuhu fi lqabaa'ili falaa yaqdiru banu cabdi manaafin calaa xarbi qurayshin kullihim fayarduuna bidiyati fanuctiiha lah wuxuu leeyahay na'hudu waxaan soo qaadanaynaa min kulli qabiilatin qabiilo kasta oo qabaa'ilka quraysh ka mid a yaa waxaan kala soo dhexbaxaynaa fatan wiil dhallinyaro ah shaaban wiil baan kala soo baxaynaa shaaban oo dhallinyaro ah jaliidan yacni ah dalquwati waasabri nin awood leh oo dagaalkana yaqaano ayaanu soo qaadanayna kaasoo weliba nasiiban yani dunnasabi cid yani nasab wanaagsanna ka dhashay abtir wanaagsan leh ayaanu ka soo qaadanayna wasiitan haddana yani nin sarreeye oho shariif ah annasiibu alwasiitu baan u jeedaa alwasiitu waxaa la yidhaahdaa markaad tidhaahdid huwa wasiitu wasiitun fiihi fulaanu wasiitun fi lqawmi hebel dadkiiba wasiiq u yahay markaad tidhaahdo waxaa weeye ay arfacuhum maqaaman wa ashrafuhum nasaban midka darajo ahaan ugu sarreeyo xagga nasabkana ugu wanaagsan ayaanu ka soo qaadanaynaa buuri qabiil walba wiil dhallinyaro oo xoog leh oo cidda agteedana cid maaragta nasab wanaagsan ka dhashay oo sharaf leh ayaanu soo qaadanayna fanucdi markaasaan waxaan siinaynaa wiilashaasi kulan mid kasta oo minhum wiilasha ka midihi sayfan seef baanu siinaynaa seefta oo saariman mid wax goyso oo af badan ah seef markii wax lagu dhufto wax kala jarayso ayaanu siinaynaa uma markaa kabacdina wiilashaa markay seeftaa wada qaataan yacmaduuna way qasdayaanoo way aadayaan ilayhi ilaa muxamadin muxamed bay u tegayaan wayadribuuhu markaasay hal mar ku dhufanayaan darbata rajulin waaxidin nin dhifashadii nin keliya dhifashadii oo kaleba hal mar bay ku kulminayaan seefta wiilashaasoo wada jiro yaa hal mar maaragtay yani muxamed seefta ku kulminaya weeyaan fa yaqtuluuhu markaasay dilayaan markii la dilo marka bani cabdimunaaf mooye bani cabdimanaaf mooye intii kale wiilal baan ka soo wadanay reer bani cabdimanaaf marka qurayshoodama la diriri karaa maya waxay ku khasban inay diyo qaataan taladaasuu keeni markii la dilay muxamed buu leeyahay fayatafaraqu damuhu fayatafaraqu damuhu dhiiggiisa ayaa wuxuu ku kala tegiyo yani kala qaadanayo fi lqabaa'il qabaa'ilkii wiilasha ay ka dhasheen baa dhiiggooda ku kala tegaya jufa jufa loo qaybsana falaa yaqdiru ma awoodi karaan banu cabdi manaafin ree bani cabdi manaaf ma awoodi karaan calaa xarbi qurayshin quraysh la dagaalankeedii kullihim quraysh dhammaantii ay la diriraan quraysh dhammaanteed inay la dagaalamaan ma awoodi karaan maxaa yeel waa jufan yaroo ka tirsan quraysh ka tirsan wey qurayshoo dhan lama diriri karaan awoodna uma laha marka maxay ku khasban yihiin fayarduuna markaasay raadi noqonayaan bidiyati diy biakhdi diyati diyo qaadashadeed bay ku raadi noqonayaan kolkaasaa fa lahum qabaa'il keeni baa diyadii siinayna maxamed waana ka raaxaysanaynaa buu yidhi sidaa taladaasuu keenay sheekhii marka shaydaanka ahaa qaala shaykhu najdiyu wuxuu yidhi shaydaankii oo inuu najdi ka yimid sheegtay wuxuu yidhi alqawlu maa qaala rajul hadalku wuxuu yidhi alqawlu hadalku maa qaala rajul ninkaa wuxuu yidhi ninka wuxuu yidhi wey abu jahl hadalkiisii war kale loo noqonayo ma jirta buu lii kaa weeye hada ra'yu ra'yiga saxda oo sawaabka kaa weeye laa araa hayrahu ra'yi kalena maba arkaayaba talo kale in la keenaba iima muuqato waa taas buu yidhi sidaasay maaragtay ayaa lagu go'aamiyey shaydaankan ugu khatimay weeyaan wa aqarahu lmujtamicuuna waxaa marka meeshii waxay qireen oo ay go'aansadeen wa aqarahu waxay goosteen almujtamicuuna kuwii kulmay oo daaru nadwa ku kulmay haada ara'ya dilkaa nebi moxamed in la dilo ah oo wiilashaa lasoo saaro taasay go'aansadeen wainfaduu ay watafaraquu wayna kala tageen wa akhaduu waxay gudogeleen yastaciduuna inay diyaargaroobayaan wa yuratibuuna ay ratibayaan anfusahum naftooda ay tartiibinayaan litanfiidi hada alqaraari goaankaas aankaas ay u fulin lahaayeen inay tartiibinayaan oo ratibayaan iyo u diyaargaroobayaan ayay guda galeen weeyaan taasi shaqadii bay bilowdeen weeyaan bayna tadbiiri qurayshin wa illaahi subxaanahu wa tacaala quraysh waxbay meel dhigatay qaraar bay gaartay waxbay dabareen shir bay qaateen go bay qaateen in nabiga laga takhalluso calayhi salaatu wasalaam allahna cilmigiisi mid buu yaalla tadbiirtii ilaahayna halkaasay taallaa marka tii ilaahay unbaa soconaysa waxba kama soconayaan wey allah unbaa socona bayna tadbiiri qurayshin quraysh maamulkoodii iyo waxa ay dabireen iyo makrigay sameeyeen iyo wa tadbiiri illaahi allah wixii uu xukumay subxaanahu watacaala subxaanahu nasahnaaye watacaala sarreeye wixii uu dabaray oo isagana oo ku difaaci lahaa rasuulkiisa labadaas dhexdooda buu mawduucan ka dhigay weeyaan wa min abiicati mili hada alijtimaaci asiriyati lilghaaya wa min abiicati mili hada alijtimaaci kulankan oo kale iyo waxa lamidka ihi dabeecadda uu leeyahay kulankii asiriyati sirta ahaa lilghaayati yani sir kama dambaysa ahaa weeyaan sirtii ugu dambaysay ah yani cid hadalkaas waa dadkaa keliyaha og cid kaloo ka warqabtaa ma jirto wax war dibadda u baxay ma wuxuu ahaa go-aan irdaha loo xirtay weeyaan sir lilghaaya buu ahaa cid kale ka warqabtay ma lahayn dabeicaddiisa buu yidhi wuxuu ahaa anlaa yabduwa inuusan muuqanin cala asadxi aahiri yacni sadxiga waxaa la yidhahdaa waa dadka dhexdooda waxa muuqdo oo dadka dhexdooda yaallo inaysan muuqanin aysan usoo aahirin ayu xarakati tukhaalifu yowmiyaat dabeicaddiidaa waxay ka mid ahayd inaynan u muujinin go-aan ah in nabi maxamed la dilo suuqa inaan la gelinin warkooda inuusan bixin uusan wax taxarukaad ahoo socodkii maalin walbaba shaqadii la qaban jiray sideeda caadiga ay u socoto bay rabaan maxaa yeel nabiga si sira inay ku dilaan bay doonayaan wey iyo daa'im ka ahaa isbedelidooda iyadoon wax maarata xaraka aynan jirin oo ka muuqato wax walba sidooda ay ku socdaan xataa laa yushumma ilaa uusan urinin axadun qofna uusan urinin raa'ixata ataamuri waalkhatari yacni mu'aamarada ay sameeyeen urkeeda yani maaragtay dabaysheedii aysan soo gaarin iyo khatarta ay soo wadaanoo nebi maxamed ay u wadaan inaysan warkooda waxba ka bixin dabeicaddiisu sidaasuu ah walaa yaduura uusan wareegin uusan ku wareegin fii khaldi axadin qof naftii dhexdeeda uusan marna qalbigiisa ku soo dhicin ana hunaaka inuu jiro humuudan wax qarsoon oo yumbiu can shari shar caddaynayo oo shar ka warramayo inuusan jirin yani bay ugu talagaleen haayata siray ka dhigan qofna inuusan qalbigiisaba ku dhicin quraysh baa mu'aamaro samaysayoo nabigiina disho doonayso warkaaba inuusa xataa ku soo dhixin cidna aysan urinin warkaas xataa wa kaana marka wuxuu yidhi wa kaana haada go-aankaas ay qurayshi gaartay wuxuu ahaa makran makri iyo hagar iyo dhagar buu ahaa iyo khiyaano oo min qurayshin quraysh ka mid ah nebiga in la dilo ahay oo ay siraysteen jalsadii waa dhammaatay cid wax kar qabta wax ka warqabtaa ma laha magaalada warkoodii ma soo gaarin wax walba caadigooday ku socdaan cid isleh nabi maxameda loo tashaday oo warkii uu baxay midna ma aynan jirin wey marka waa makri iyo dhagar iyo khiyaano ay qurayshi samaysay nebiga ka takhallustiisii walaakinahum ayaguse maakaruu bidalika allaha subxaanahu wa tacaala cidda ay rabaan inay dhakraan ama khiyaanaan ay doonayaan maakaruu waxay makrayaan bidalika go'aanka qaraarkaas ay qaateen allaha subxaanahu watacaala allah ayay rabaan inay khiyaanaan ma ilahay khiyaani karaan ma khiyaani karaan allah rasuulkiisa waa badbaadin markaasuu rabbi yani ilaahay ma khiyaani karaane fa khayabahum allah wuu hoojiyey oo kuwa buu ka dhigay min xaytu laa yashcuruun meel aynan dareemaynin oysan cilmi ulahayn aysan ogeyn buu rabbi ku hoojiyey arrintooda mu'aamaradooda uma soconayso weeyaan marka faqad nasala jibriilu qaabka marka loo fashilay arrintoodii ayuu marka sheikhu noo sheegay faqad nasala jibriilu malakuljibriil baa soo degay wa ahbara anabiya sala allahu calayh waali wasalam nebigana wuu u warramay bimu'aamaraati qurayshin quraysh khiyaanadoodii iyo waxa ay maleegeen oo makri ahaa mu'aamaraadkoodii ayuu nebigu uga warramay malakuljibriil waadina lahu malkuljibriil wuxuu u idnay nabiga calayhi salaatu wasalaam fi lhijrati inuu maka ka baxo oo madiine uu aado u hijrooday yani ba u idnay weyaan waadina malkuljibriil wuxuu u idnay lahu nabiga wuxuu u idnay fi lhijrati tegid oo maka laga tago madiine la aado waxadada wuuna xadiday lahu nabiga wuxuu u gooyey malkuljibriil watigiina waa loo xadido oo bixi lahaa laana nabiga idan unbuu ku baxaya wabayana lahu wabayana malkul jibriil wuxuu cadeeyey lahu nabigu wuxuu u cadeeyey khitata araddi calaa makri qurayshin qaabka oo uga hortegayo oo ku radinayo hagartii quraysh ay wateen khutadii oo kaga hortegi lahaa iyo taagtiigii oo kaga hortegi lahaa ayuu u cadeeyey qaabkii maarata yeeli lahaabuu faqaala markaasu wuxuu ku yidhi malkul jibriil nabiga isagoo la hadlaya wuxuu ku yidhi laa tabit haadihi leyla habeenkan oo soo socdaahi ha seexan oo ha ku baryin calaa firaashika gogoshaadii aad seexan jirtay ha seexanin alladii firaashkii kunta aad ahayd tabiitu calayhi mid ku baryo oo waaga oo kuugu barya aad ahaan jirtay ood ku durbadiiba waxay rabaan nebiga uu noo sheegi doonaaye caadadiisa nebiga wuxuu ahaa markuu xoogaa habeenka awalkiisa seexdo yani maaragtay nuska dambe markii la gaaro ayuu masjid masjidulxaraam tegi jiray oo soo cibaadaysan jiray oo halkaa tahajud ku samayn jiray marka uu nuska dambe soo kaco ayay waxay rabaan gurigiisa intay isku hareereeyaan hal mar safta inay ku kulmiyaan markuu masaajidka u socdo oo guriga ka soo baxo marka haba seexanin baa la yidhi malakul jibriil baa u sheegay caawa ha seexanin gurigaaga baa lagu yidhi wakharaja rasuulu lahi sal alay wasalam nabiga waa uu baxay fii naxri dahiira maalintii maalin weyntii yani dhuunteedii yani bartamaheedii u baxay wey baradii w naxr dahiira yani duhurka wakti kulaylaha oo dadku istiraaxada ku jiraanoo qaylulada ay sameeyaan ayuu baxay xiina waktigiibuu baxay yastariixu nnaasu dadku ay ku raaxaysanayeen fii buyuutihim guryahooda markay ku raaxaysanayeen oo kulaylkii maka duhurkii markii la gaaro nin walbaba oo guriga ka gelayay ayuu nabiga gurigiisa ka baxay halkeebuu aaday ilaa beyti abi bakrin sidiiqi radia allahu canhu abubakr sidiiq oo gurigiisa ugu tegay leanna duhurkii wax socda ma laha nin walba gurigiisa galay nin walba kuleylka ka xarooday markaasuu gurigiisa ka baxay abubakar oo u tegey wa abrama maahu wuxuu abrama wuxuu goostay macahu ay maca abi bakrin abubakr la jirkiisaba nabi maxamed wuxuu goostay umuura alhijrati hijrada ay tegitaankii maka ka tegi lahaayeen oo madiine ay aadi lahaayeen arrimaheedii ayay isla dhammaystireen ay goosteen nabigu wuula dhamaystay abubakar uula dhamaystay fajahazaa nabiga iyo abubakar waxay diyaariyeen alraaxilatayni labadii gaadiid axaha ljihaazi diyaargaroaxaha aljihaazi diyaargarow midka ugu degdega badan ayay diyaariyeen weeyaan wasta'jaraa waxay kiraysteen cabdallaahi ibna urayqitin allaytiya ninkaa magaciisa la yidhaahdo cabdullaahi ibna urayqit oo reer bani leyth ka mid a ah qabiilka la yidhahdo ka midii ayay soo kireysteen wa kaana calaa diini qurayshi ninkaa mushrik buu ahaa isagoo mushriga ayay kiraysteen warkoodayna u sheegteen kiraynaysaynayaanba u sheegeen marka inuusan warkiisana faafinin waxa wey ninka dadku ballan bay ataa gaalo qaarkood ha noqdaane dad cahdi laha ku jiray markaasuu yani ka aqbalay maxay ninkaa u wadanayaan labadooda dhulkii si fiican uma garanayaan ninka waa nin dhulka aad u yaqaano safarka si fiican u garanayo wy bilaada kala yaqaan marka ninkaasay kiraysteen maxay u kiraysteen liyakuuna inuu noqdo daliilan midka tusayo oo yani daliilka u ah hogaamiyaha ahoo dhulka tusayo lahumaa rumaa iyaga labadoodii nabigii abubakar fi ariiqi wadadii midka tusayo daliilka ugu ah inuu noqdo dhulki ma yaqaanaan marka waxaa la rabaa wadadii haddii wadada caadiga ahoo toos dadku u maraan haddii la mariyo quraysh waa ka daba imaanaysaa markiiba markaasaa nabigii iyo abubakarba laga takhalusi karaa marka wadooyin kale oo khatar ahoon la marin aysan qurayshu aqoonin inuu mariyo maadaama dhulkii mahir uu ku yahay khiriij uu yaho aada u yaqaano ayuu maaragtay arintaas sidaa u kalaysteen weyaan liyakuuna inuu noqdo daliilan mid tuso lahumaa nabigii abubakr fi ariiqi wadadii tuso wa kaana ninka cabdulahi bni urayqid wuxuu ahaa haadiyan ninka dhulka kala yaqaano haadi ahoo wax hogaamiye buu ahaa maahiran weliba aad u garanaya fi ariiqi biuruqi wadooyinka mid aad u yaqaano maahiran biuruqi wadooyinka dhanoo aad u wada yaqaana wawacaduuhu waxay kula ballameen nabigii abubakr cabdulaahi bni urayqid ayay waxay kula ballameen jabala thawri yani thawr buurta la yidhaahdo inuu ugu yimaado bacda alaaa layaali saddex maalmood kadib inuu ugu yimaado ayay u dhiibeen yani saasay kula ballameen uma istamara rasuulu llahi sal alla alay wasalam nabiga markii intaas lasoo diyaariyo gaadiidkii la diyaariyo saadkooda diyaarsadeen isla markaana ninkii wadi lahaa ay diyaariyeen kulana ballameen saddex maalmood kadib inuu halkaas yani maaragtay jabal thawr uu ugu yimaado ay kula ballameen nebiga iskama dhigin isagana nin safar u diyaar garoobay duhurkiibuu ahaa wuxuu u yimid maarata abubakar ayagoo dadku hurdayaan wixii soo dhammaystay si caadiya dad kaloo warkii ka warqabaahi ma jiro markaasuu wuxuu yidhi uma istamara nebigu wuxuu daa'imay uma istamara rasuulu llahi sal ly wasalam rasuulka alleh calayhi salaatu wasalaam wuxuu daaima fii acmaalihi alyawmiya acmaashiisii yawmiga ahaa sidii caadiga ahayd shaqooyinkiisa caadiga maalintii uu qabsan jiray buu qabsaday xasba almuctaadi sidii caadada ahayd ayuu shaqadiisii u watay yacni wax cusub ninuu kusoo darriyey oo kale ku yimid iskama dhigin waxa waaye caadiga ahayd buu sidii muctaadka ahaa caadadu ahayd buu u watay weya xataa lam yashcur ilaa uusan dareemin axadun qofna axad dareeme uusan jirin liannahu nebiguba yastacidu inuu u diyaargaroobayo lilhijrati tegid oo madiine la aado uu u diyaargaroobayo aw amase liayi amrin aakhara ama xataa arin kale xataa inuu diyaargaraynayo cidna aysan u fahmin ayuu sidaas u sameeyey itiqaa'an iska ilaalin darteed mima qararathu qurayshun quraysh waxay go'aansatay oo nebigu iska ilaalinayo inay fuliyaan maxaa yeele arrinkooda si dhaqso inay u fuliyaan bay rabaan ilaalin oo iska ilaalinayo taxarukaadkiisii si caadiyu ka dhigay nin magaaladii ka safraynin khabardaara ayuu iska dhigay waxba ma uuna sheegin wey wa kaana min caadati rasuuli lahi sal alay wasalam nabiga dhaqankiisii iyo caadadiisii waxay ahayd sal allahu alayh waali wasalam an yanaama inuu seexdo fii awaa'ili leyli habeenka qaybtiisa hore inuu seexdo bacda salaati alcishaa cishaha markuu tukado salaadii cishaha markuu tukado dabadeed inuu hore ka seexdo wayakhruja ou baxo fi nisfi alakhiiri qaybta dambe oo min alleyli habeenka nuskiisa dambena inuu baxo ayay caadadiisu ahayd oo u baxo ila masjid alxaraami masjid alxaraam inuu tago saasaa dabci u ahay habeenkii fiidkiibuu seexanay markuu cishaa tukado habeenka nuskiisa dambe wuu kacayaa wuxuu aadayaa masjid alxaraam muxuu u aadayaa yusallii fiihi inuu tukado salaata tahajudi salaatleylki inuu tukado qiyaama alleyli tahajudka waa iska inuu cibaadadaas qiyaamuleylka uu tukado ayuu u bixi jiray marka sidaasaa dabcigiisu ahaa wuxuu u yeeray marka cali bna abi aalib cali bn abi aalib marka firaashka maadaama malkuljibriil oo yidhi caawa adiga ha ku seexanin meesha seexan jirtay wuxuu yidhi faadjaca wuxuu seexiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam caliyan cali buu seexiyey radia allahu canhu allaha ka raadi noqdee calaa firaashihi nabiga gogashiisiibuu ku seexiyey tilka leylata habeenkaas oo nimankaana inay mu'aamarada fuliyaan ay rabaan ayuu maaragtay wuxuu ku seexiyey faraashkayga ku seexa buuyi wa ahbarahu nabiga cali wuxuu u sheegay biannahu cali laa yusiibuhu makruuhun wax dhiba inuusan gaaraynin ayuu u sheegay laakiin isagoo tuma'niino qabo iyo xasiloonin qabo inuu gogashii nabiga ku seexdo falamaa naama markii ay seexdeen caamatu nnaasi dadka badankii markay hurdeen oo wahadda alleylu habeenkii uu xasilay oo jawigu uu degay jaaa almutacamiruuna kuwii mu'aamarada sameeyey oo waxa xun maleegayey oo dilka nabiga maleegayey ayaa yimid siran si qarsoodiyabay waxay u yimaadeen ilaa beyti rasuuli lahi sal alay waslam gurigiina yaa jiifo firaashkii nabiga yaa jiiftay cali baa jiiftay nabigiina ma joogo calayhi salaatu wasalaam gurigii nabiga yimaadeen guriga nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay yimaadeen weeyaan jaaa almuta'aamiruuna siran si qarsoodiyaba waxay u yimaadeen ilaa beyti rasuuli lahi sal alay wasalam nabiga gurigiisii bay yimaadeen wa tawaquuhu wayna hareereeyeen dhinac walbay ka mareen wara'ow waxay arkeen caliya bna abi aalibin radia allahu canhu cali bna abi aalib naa'iman inuu yahay mid hurdayo calaa firaashihi sala allahu calayh wasalam nabiga firaashkiisii inuu gogashiisii uu ku hurdayo yani isaga oo mutasajiyan cali mid isku duuduubay ou yahay biburdihi alxadramiyi go-iisii oo yani xadramiga ahaaye nebigu uu lahaa alakhdari ee cagaarna isagoo ku duuduuban bay arkeen fadanuuhu markaase waxay u maleeyeen muxammadan sala allahu caleyh wasalam nebi muxameday u maleeyeen gurigay soo fiiriyeen go-i nebigu ku seexan jiray cali oo ku jiifo oo meeshii gubihiisi firaaskiisi jiifay arkeen bannaankayna safayina hareereeyeen markaasay fa akhaduu waxay guda galeen yakhtaaluuna zahwa yakhtaaluuna inay isqaadqaadayaan ay yani samaynayaan zahwan yani faan iyo iskoryeelid oo maantaan ka takhallusayna maxamed ay leeyihiin meeshuu noogu jiraa cid kaloo la joogtana ma laha daraaddeed bay marka guda galeen inay samaynayaan wayarsuduunahu ay u gabanayaanoo cilil ay ugu jiraan ay u gaban yihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam xataa idaa qaama waxay leeyihin markuu istaago oo wakharaja uu soo baxo masjidka inuu aado ou rabo yay waxay rabaan yafibuu calayhi inay ku boodaanoo hal mar ay dilaan ayay doonayaan weeyaan wa kaana haada arrintaas wuxuu ahaa jawaabu makrihim makrigoodii ay maleegeen iyo khiyaanadii ay maleegeen iyo mu'aamaradoodii jawaabteedii oo min allaahi alla xaggii ka timid subxaanahu watacaala alla xaggiisa ka timid yaquulu tacaala allah sarreeyey wuxuu leeyahay waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuk wayamkuruuna wayamkuru llah wallahu khayru lmaakiriin aayadda suuratu lanfaal ku jirto yuu rabbi uga warramay wadkur ka sheekee nabi muxamedow id wakti ka sheekee yamkuru bika aladiina kafaruu yamkuru ou makri samaynayo bika adiga aladiina kuwii kafaruu gaaloobay markay kulmeen adiga inay ku dilaan ay u kulmeen makrigaa ay samaynayeen khiyaanada ay maleegeen maxay u samaynayeen liyuhbituuka inay ku xiraan oo xabsi ku geliyaan ilaa aad ka dhimato qol lagugu hayo aw yaqtuluuka ama ay ku dilaan dhammaantood qitlata rajulin waaxidin hal nin dilkii oo kale ay hal mar seefta kugu kulmiyaan ay maaragtay u shireen makrigii u samaynayeen aw yukhrijuuka ama inay maka kaa saaraan ayay u shirayeen wayamkuruuna ay wayamkuruuna bika aday kuu maleegayeen makri wey wayamkuru allaahu allana makri buu ku radiyey ayuu u yeelay ilaahay subxaanau wa tacaala makrigooduu buriyey wallaahu alleh khayru lmaakiriina makriga inta samayso iyo makriga burisaay kan ugu wanaaga badan weeyaan marka ilaahay makrigoodii meeshaasuu ku baaba'shay nabigana calayhi salaatu wasalaam gurigiisa isagoo salaamo qabo ka soo baxaya waan arki doona insha allahu tacaala hada wabilahi towfiiq sal allah wslam ala nabiyina mxamedi